رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslama cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayaquulu lmualifu raximah llahu tacaala baabu nahyi can beyci aطacaami xata tajriya fiihi saacaan wuxuu baabu yahay annahyi reebitaan can beyci aطacaami cuntada iibinteeda layska eh, reebo xataa tajriya ilaa ay socoto fiihi cuntada dhexdeeda assaacaani labadii suus ilaa ay ku socdaan ilaa labada suus ay maraan ayb ama halbeeg waxaa laga wadaa cuntada markaad soo iibsato waa inaad soo beegato amaad soo miisaamato markii lagaa iibsanayana ninka kaa iibsanaya waa inuu miisaanto ama beegto waa inay labadaa halbeeg ama labadaa miisaanba marto macnahaasaa laga wadaa xataa tajriya fiihi saacaan saaca waxaa la yidhaahdaa waa halbeeggii raashinka lagu kala beegan jiray suuskii waa macnaha markaa suus aada adugu ku soo beeganayso iyo mid adiga lagaaga beeganayo waa inay marto labadaaba waa inay maraan maxaa la diidan yahay waxaa la diidan yahay adigaa soo beegtay beegashadii adigu aad soo beegatay inaad ruuxan kaa gadanaya ugu wareejiso isagii uusan beeganinba isagii ma beeganay war anaa soo beegayoo anaa huba anaa garanaya sideeda kula wareeg taasaa la diidan yahay ayb can jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi naha wuu reebay annabiyu nebigu sal alla lay wasalam can bayci acaami cuntada iibinteeda xataa tajriya ilaa ay socdaan fiihi acaamka dhexdiisa assaacaani labadii suus ama labadii halbeeg <coughs> oo labada halbeeg midna waa kaad ku soo beeganaysay midna waa ka lagaaga beeganayo ayb wuu sii caddeeyey wuxuu uhi saacu lbaa'ici ka iibinaya saaciisa iyo wa saacu lmushtari ka iibsanaya saaciisa baa'icu waa midka badeecada gadaya mushtariguna waa midka badeecada la wareegaya iibsanaya lacagta bixinaya marka labada labada suusay wataan labaduba ilaa ay dacaamka iyo cuntadu marto nebigu waa reebay sal lla alay waslam rawa ibnaaja baa wariyey wadaara qutni sanadkiisu waa daciif xadiidka oo waxaa ku jira moxamed bn abi leyla faqihi daciif alxadiida weeye laakiin shaahid buu leeyahy oo bazaar uu soo saaray min xadiidi abi hurayra oo uu xaafidku sanadkiisa taxsiininayo shawaahid kalena waa leeyahay oo saanideedu daciif tahay calaa kulli xaal xadiidku xasan lighayrihi waa shawaahidaas ayuu ku noqonayaa xasan lihayrih wa can cumaan radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi cumaan ibni kuntu waxaan ahaa buuhi abtaacu mid soo iibsada attamra timirta min baطnin baan ka soo iibsan jiray reer oo min alyahuudi yahuud ka tirsan yacni laf waay ama jilib reer yahuudeed ah baan ka soo iibsan jiray waay qolada kuwaasoo yuqaalu la yidhaahdo lahum iyaga bani la yidhaahdo banuu qaynuqaac banuu qaynuqaac la yidhaahdo yacni waa qoys ka mida qoysaskii yahuuda ahaa magaalada madiine deganaa ee nabigu ugu yimi sal aley wasalam reer bani qaynuqaac iyo reer nadiir iyo bani qurayda iyo qoysaskaasay ahaa ayib <clears throat> iyagaan marka ka gadan jiray buuri wa abiicuhu timirtii baan sii iibin waan iibin jiray biribxin faa'iidaan ku iibin jiray faaxidan faa'iidaan saaran jiro markaas sii gadi jiray fa balaqa waa gaadhay daalika arrinkaasi annabiya nebigu gaadhay sal ley wasalam fa qaala markaasaa wuxuu yidhi nebigu ya cumaanu cumaanow idaa goortii ibtacta aad soo gadanayso faktal beego wa idaa goortii bicta aad sii iibinaysana fakil beeg ah, yani dadka u beeg markay kaa qaadanayaan marka adigu soo qaadanaysana soo beego ayib rawa axmed baa wariye waa labadii saac hore tilmaamaya macnaha saacu lbaayic wa saacu lmushtari ayib raw axmed baa wariyay xadiidka kadalika waxaa soo saaray ibnu maaja cabdi bni xumayd albazaar sanadkiisana waxaa ku jira ibni lahiica cabdullaahi ibni lahiica oo daciifa sanadkiisa ku jira laakiin eh, waxaa ka wariyey nimanka cabaadalada loo yaqaano saddexa cabdullaahi ibnu yaziidin almuqri iyo cabdullaahi ibnu wahab iyo cabdullahi ibnu mubaarak saddexdaasi xadiiskay ka wariyaanna sida imaam axmed iyo ay qabaan saddexdaasi xadiidkii mid ka mida uu ka wariyo waxaa la yidhahdaa min qadiimi xadiidi ibni lhiica la yidhahda cabdullahi ibni axaadiistiisii hore waay intuusan isku dardarmaninoo wax ka qasmin xadiistii horay looga wariyey markaa waa sax raggii marka xilliga hore ka qaatay bay ka mid yihiin raggan cabaadalada macnaha marka xadiiskan iyagaa ka wariyey wabitaali xadiidku sidaasuu ku noqonaya xadiid sugan dariiq kalena waa leeyaho daara uu soo saaray bayhaqi oo isagana daciifa mid kaleoo mursalana waa leey ibnu abi shayba soo saaray xadiidku marka turuqdaas ayuu xasan ku noqonayaa hadduusan saxiixba ahayn xadiidkii horena waa isku macno oo ahaa ka horreeya isaga macnaha ayb walilbukhaariyi bukhaari buu u sugnaaday bukhaari waxaa u sugnaaday minhu xadiidka xaggiisa biqayri isnaadin sanad la'aan kalaamunebiy nebiga hadalkiisa uga sugnaaday sal lay slam bukhaari xadiidka saxiixiisuu ku qoray laakiin wax sanada kuma keenin inta hadalka nebiga ah ayuu keliya keenay oo wuxuu yidhi qaala rasul ama qaala nabiyu sal lay waslam yaa cumaan ida btacta faktal waida bicta fakil waa mucallaq baa la yidhahda marka waa mucallaqoo sanadkii o dhan buu iska jaray laakiin bisiiqat ljasmi buu ku keeno inuu agtiisa sugan yahay bay kutusi macnaha sida haalibkaasaas labadan xadiis waa iskaashanayaan waana isxoojinayaan saasay marka waxay ku faa'iidaynayaan badeecada markaad soo iibsanaysana inaad ku iibsato waxa dadku ay ku kala iibsadaan hadday tahay eh, yacni eh, miisaanna waa inaad miisaamato haddii la beegana waa inaad beegato hadday tirin tahayna waa inaad tirsato hadday mitir tahayna waa inaad mitirsato haddii caam laga dhigo markii lagaa qaadanayana sidoo kale ah, maxaa la diidan yahay waxaa la diidan yahay kow horta markaad beegato badeecadii iska leh oo waad la wareegtay marka labaad weye marka lagaa beegtona waa lagaala wareegay midda labaad weeye beegashada waxaa ku jirta waxaa laga cararayaa nisaac oo shaygii haddaan la kala beeganin oon la kala miisaamanin oo isagoo duuduuban laysku wareejiyo berri muran baa ka imaan kara intaasay ahayd iyo war ma ahayna way ka yarayd iyo berri dood baa imaan karta marka yacni wax weeyaan dafcan linnisaac waay muran iyo sidays todoba u imaaninba warka caddayso waxaaga beego dadkana u beeg wey maanaa ayb baabu maa jaءa wuxuu yimid yahay fi tafriiqi kala geyn bayna dawi اlmaxaarimi ah, maxaarimta dadka u saaxiibkaa ah, kala geyntooda wixii ku yimid ayb masaladii oo ku saabsanayd xalay darsigaan marayn inoo dambeeya oo ahayd badeecada markaad soo iibsato inaad la soo wareegto intaadan weli aadan muxuu ahaayey aadan sii iibinin oodan faa'iido ka raadsan <clears throat> tusaalayaasha caanka waxaa ka mid ah oo runtii xusid mudan ee ganacsatadu ee bakhaarayda alaabada keensada ayay alaab ka iibsadaan alaabtii markay ka iibsadaan oo ama lacagtii uu siiyo ama uu dayn kaga qaato wuxuu iibsaday oon gooni u saarnayn badeecadii guude ninkani uu lahaa ama shirkadani lahayd bay wixiisii ku dhex jiraan markaasuu iibinaya mana socno wuxuu ka gatay aad bay u badan tahay marka shirkad weynoo maalan ama taajir weynoo raashiinka keeno maalan bakhaar weyn baa raashiinkiisii yaalla waxaad tidhi boqol jawaan iga iibi boqol jawaan buu kaa iibi boqolkii jawaan gooni maadan ula bixinoo maadan saaranin bakhaarna maadan geysanin tiisana maadan gooni uga saaranoo meel gooniya laguma dhigin tiisay ku dhex jirtaa markaasaa intaad tagto baad u suuq tegaysaa soo iibsanaysa hawshaasi suuqyada aad bay ugu badan tahay waana caqdi aan sax ahayn waa ganacsi khaldan waay boqolkiiba boqol maxaa yeelay badeecadan faraha badanee meeshay isku dhex jirtaay taadii kama cadda teed ku leedahay mana aadan la soo wareegin goonina maada u saaranin waxaagiina waxa kale kama cadda marka wax weeyaan laa tabic waxay ku jirta waxay gelaysaa xadiistan hadda soo marnayo wax aadan qibdoonin ha gaden miaal ahaan way macnaha baabu maa jaa wuxuu yimid baabu yahay fi tafriiqi kala geynta bayna dawi lmaxaarimi halkan waxay ku saabsan tahay addoommada iibintooda addoommada iibintooda waa waxaan hadda taqriiban jirin oo eh, caalamka hadda lama isticmaalo laakiin waa axkaam haddii qur-aanka iyo sunnada iyo kulli ay ka hadleen oo jiri jirtay mana nasakhno oo shareecada wax nasakhay ma jiro wax jira axkaamtaasaa marka laga hadlaya adoonnimaduna waa wax jiri jiray islaamka ka hor oo la isticmaali jiray adoonsigu laakiin islaamku qaabkii adoonsigu ku imaanahayena waa cidhiidhiyey oo hal dariiquu ka soo reebay iyadoo waagii hore dariiqyadu badnaan jireen markii addoonsigu yimaadana islaamku wuxuu aad ugu dadaalay in addoommada la xoreeyo oo laga saaro addoonnimada laga saaro man dariiqa keliyata uu ku soo reebay waa dariiqa jihaadka markay gacanta soo galaanna intaas oo yacnii waxa weeye sabab bay shareecadu jidaysay oo in lagu xoreeyo ay tahy dhaarta kafaaradeedii dihaarka kafaaradiisii qatliga kafaaradiisii intaasoo kafaaraha waxaa la geliya taxriiruraqaba taxriiru raqaba saas way macanaha meelo badan baa marka ay ku imaanaysa laakiin axkaamtii weli waa baaqi yani hadda laguba dhaqminoo yayna jirin camal ahaan laakiin axkaamtii waa baaqi man taasaa laga hadlaya marka waxaa marka meesha ku jira haddii dad qaraabo ah oo wada dhashay ama isdhalay ay gacantaada soo galaan oo ama aad soo iibsato ama ma ahe e, jihaadkii iyo dagaalkii aad gashayba qayb ahaan kuugu soo hagaagto axkaamtooda dadkan qaraabadee wada socda ma kala gadi kartaa oo hooyadiina gooni ma u gadi kartaa carruurteediina gooni ma u gadi kartaa laba gacmood ma ka kala gadi karta mise ma bannaano way macnaha masaladaasaa laga hadlaya baabu fi tafriiqi kala geynta bayna dawi lmaxaarimi qaraabanimada kuwa uu saaxiibkaa la kala geeyo iibka lagu kala geeyo oo dadka la gedisan laga kala iibiyo wey macnaha can abi ayuubin qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay annabiya nabiga sal ly slam oo yaquulu liman faraqa ruuxii kala geeya bayna waalidatin wa waladiha hooyo iyo ilmaheeda dhexdooda ciddii kala geyso oo kala qaado kala iibisa faraqa allaahu alla ha kala geeyo baynahu isaga dhexdiisiiyo wa bayna axibati iyo dadkuu jecel yahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ama habaar ka dhigo allah kala geeya ka dhigo ama khabar ka dhigo waxaad tidhaahdaa allaa kala geyn ah, ayb raw axmed baa wariyey watirmidi xadiidka waxaa saxiixiyey xaakim alxaafid ibnu mulaqin waxaa taxsiininaya alimaam tirmidi iyo sheekh albaani sanadkiisu waa daciif ficlan oo waxaa ku jira in la ydhahda xuyay almucaafiri oo daciifa ku jira laakiin duruqdiisi iyo shawaahiddiisuu xadiidku xasan ku yahay duruqda badankeedna ama sideedaba maqaal kama marhna lakiin way isxoojinaysa wuxuuna faa'iidaynayaa inay xaaraan tahay hooyo iyo ilmaheeda in la kala geeyooo la kala gado inay xaaraan tahay buu xadiidku faa'iidaynaya wa can caliyin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi amaranii wuxuu amray annabiyu nebigu sal alay waslam an abiica inaan iibiyo hulaamayni laba walaala hulaamayni laba addoon akhawayni oo walaalo ah laba wiil oo addoommo oo haddana walaalo ah inaan iibiyuu nebigu i amray sal lay slm fa markaasaan iibiyey wafaraqtu waanan kala geeyey baynahumaa dhexdooda waan kala iibiyeyo midba nin gooniyahan ka iibiye fadakartu waan sheegay buui dalika arrinkaan lahu nabigaan u sheegay sal lay waslam faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam inaan kala iibiyey baan u sheegay buui markaasuu nebigu yidhi adrikhumaa haleel gaadh oo ka daba tag oo fartajichumaa soo cesho ka soo cesho iibkii nimankii kala siisay ka soo celi walaa tabichumaa hana iibinin ilaa jamiican ayagoo wada jira mooye wada jirku iibi haddaad hesho cid kaa wada iibsanayso wada qaadanaysa kooda wareeji laakiin ha kala qaadinoo ha kala gadin buu raw axmed baa wariyey kadalika waxaa wariyey ibnu jaaruud wuuna saxiixiyey isaga iyo xaakim dahabina waa ku waafaqay sheekh albaanina waa taxsiininaya albayhaqi baa sidoo kale xadiidka xoojinaya bimajmuuci turuqihi iyo shawaahidiisaa xadiidka lagu xoojinaya kadalika waxaa xadiidka saxiixiyey ibnu khusayma tabaraani abulxasan ibnu qataan culimmadaasoo dhanba saxiixinaya xadiidku marka waa sugany isaguna wuxuu faa'iidaynayaa kii hore wuxuu ahaa hooyo iyo ilmaheeda kanna waxa weye laba walaaloo wada dhashay ah, inaan la kala geynayn ayuu faa'iidaynaya ayb waxaa kaloo uu laga qaadanayaa xadiidkan cali bn abi aalib haddii beecu sidaa ku dhaco inuu uusan asaxayn lanna beecii markuu dhacay nebigu ka noquu yidhi sal ly waslam beecii waa la buriyey waana la soo celiyey sidaasna waa faa'idaynaya wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan wahaba lii wuu ii hibeeyey annabiyu nebigu sal lay waslam cali dhahaya hulaamayni laba wiil akhawayni oo fa bictu markaasaan iibiyey axadahumaa midkood fa qaala markaasaa wuxuu yidhi lii anigu yaa caliyu caliyow lii aniga nebigu wuxuu igu yidhi yaa caliyu caliyow maa facala muxuu sameeyey hulaamuka wiilkaagii addoonkaa muxuu yani ka warran fa ahbartuu nebigaan u sheegay sal lay waslam inaan iibiyey fa qaala nebigu wuxu uhi sal lay ruddahu ruddahu soo celi rawahu tirmidi baa wariyay wabnumaaja sanadkiisu waa daciif sheekh albaanina waa daciifinaya lafdigan ayaa daciifa laakiin ka horaa sugan xadiidku lafdigan daciif buu ku yahay laakiin kaa hora ku sugan yahay maana ayib wacan abi muusa radi allahu tacaala canhu xadiiska u horeeya baabka waxay leeyihiin aabbuhuna waa la oo aabbo iyo ilmihiisa in la kala qaado hooyo iyo ilmaheedii oo la kala qaaday bay la tahay buuyay leeyihiin macnaa ayb wacan abi muusa radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi lacana wuu lacnaday rasuululahi sal lay waslam man faraqa cidda kala geysay bayna alwaalidi wa waladihi waalidka iyo ilmihiisa cidda kala geysay waa lacnaday nebigu wa bayna alakhi wa akhiihi walaalka iyo walaalkii cidda kala geysana nebigu waa lacnaday rawaxa wariyay ibn maajah wadaara qutni kadalika xaakim baa soo saaray sanadkiisa wuu saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay xukumkoodaas waa la radiyo sax maaha maxaa sanadka xadiidka waxaa ku jira in layidhahdo aliiq ibnu cimraan ku jiro oo daciif saas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey abulxasan ibnu qataan iyo sheekh albani alimaam cabdulxaq alishbiilina wuxuu rajaxayaa inuu mursal yahay xadiidku bi hada lafdi ama xadiid abu muusa marka waa daciif ma sugna wuxuuse faa'iidaynayaa ay faa'iideeyeen labadii xadiidii hore walaalahana inaan la kala qaadi karin waalid iyo ilmihiisana inaan la kala qaadi karin wa can caliyin radi allahu tacala canhu cali waxaa laga wariyan annahu isagu faraqa inuu kala geeyey bayna jaariyatin wa waladiha bayna bayna jaariyatin adoon iyo wa waladiha ilmaheeda yani waxa weeye gabadh addoon ah iyo ilmo ay dhashay haweeney addoon iyo ilmo ayuu kala fanaahahu waa ka reebay annabiyu nebigaa ka reebay sal lay sl can dalika arrinka wa radda nebigu waa celiyey albayca beeciina waa celiyey beeciina waa buriyoo meeshuu ka saaray rawa abu daawuud baa wariyey wadaara quutniye isagana sanadkiisu waa daciif maxaa yeele laba cilaa ku jirta maymuun ibnu abi shabiib ninka la yidhaahdo cali ka warinaya kama maqal oo meeshaasi sanadku waa kala go'an yahay yaziid ibnu cabdiraxmaan nin la yidhahdo daciifana waa ku jira ayb laakiin mutaabace iyo shawaahid buu leeyahay xadiidku oo yani xoojinaya taabaci shawaahid buu leey shawaahiddaasuu marka xoogaa ku xoogaysanayaa oo tabardarradiisu ku kabmaysaa sidaas daraaddeed baa waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay bayhaqi baa xoojiyey alimaamu tirmidi iyo sheekh albaanina way taxsiininayaan marka waa sugan wuxuu faa'iidaynayaa kii hore hooyo iyo ilmaheeda inaan la kala qaadin unbuu faa'iidaynaya axaadiistii horaa faa'idaysa wa can salabati bn qaala wuxuu uhi kharajnaa waan baxnay maca abi bakrin abubakr la jirankiisaan baxnay abubakar baan raacnay ammarahu waxaa madax nooga dhigay calina korkanaga rasuululaahi baa nooga madax dhigay sal lay slam ciidan baxay buu ahaa abubakar baa marka looga dhigay hogaamiye looga dhigay amiir looga dhigay ciidankaasaan la socdaa buu leeyahay salamat bnu lkwac ayib waa ninkii orodka badnaayee saxaabiga ayb faazawnaa waan duullay buu yidhi fazaarata reerka fasaare la yidhahdaan ku duullay buuri qaala wuxuu uhi falammaa danawnaa markaannu soo dhowaannay min almaa'i biyihii markaan ku soo dhowaannay biyaha waa ceelkay ka cabbi jireen meeshay deganaan biyahay ka cabbi jireen markaan ku soo dhowaannay ayaa amaranaa wuuna amray abubakrin abuubakar baana amray in aan degnoon nasanno fa carasnaa habeenka gelinkiisii dambaan marka degnay oo nasannay wy macanaha tacriiska waxaa la yidhahdaa dadku markay socoto yihiinoo habeenka gelinkiisa dambe ay waxoogaa intay yara degaan yara nastaan baa la yidhaahdaa carasa ayb falamaa sallaynaa markaan tukannay buuhi asubxa salaaddii subax markaan tukannay amaranaa wuuna amray abubakrin baana amray fa shanannaa waxaan ku gaacinnay alghaarata weerarkii baan ku qaacinnay shanniga waxaa la yidhahdaa in dhinac walba laga soo galo weerarku dhinac walba ka yimaado fa waan dillay buuhi calalmaa'i biyihii korkooda man qatalnaa ciddaan dillay caalashii iyo biyaha korkoodii waxaan ku dilay ciddii aan ku dilay qol qola halkaasaanu kaga taqalsunay bui wuxuu idhi uma kadib nadartu waan fiiriyey buu idhi ilaa cunuqin koox oo min annaasi dadka ka midaan fiiriyey bui ishaydu ku dhacday cunuqa waa jamaaca min annaas ah, koox dad ah ayay ishaydu qabatay buui ayib cunuqaasoo fiihi dhexdiisa uu yahay adduriyatu caruur iyo wannisaa'u dumar ila waa la yaacay markii la isgalay oo meeshii raggii lagu laayay wixii kale iyo dumarkii caruurtii carar la bilaabay marka ah, markaasaan arkay buu koox meel sii didaysa ayb isheeda ku dhacda ayb fiihi duriyatu wاnnisaau naxwa اljabal buurta xaggeeda ah, xagga buurtay usii cararayaan buui wa ana aniguna acduu waxaan ordayaa buuhi fii irihim raadkoodiiyo gadaashooda anuguna ayagaan daba ordayaa buui fakhashiitu waxaan ka baqay buuhi an yasbiquunii inay iiga hormaraan ila aljabali buurta buurta hadday fuulaan waa ka fakanaya markaasaan isyidhi waranbay buurta kaaga hormaraan intaadan qabanin ayb fa markaasaan ganay buuhi bisahmin leeb leeb baan dhexda ku tuuray buui fa wuu dhacay buuhi leebkii baynahum wa bayna aljabal ayagiiyo buurta dhexdooda ayuu leebkii ku dhacay buui yacanii ordkay ordahayeen ee buurta ku cararahayeen hortoodii oo iyagiiyo buurta u dhaxaysa baa leebkiisii ku dhacay ayb haduu leeb ku dhacay maxay sameen marka hadda meeshii yani hubbaa ku soo dhacay waa la istaagay ama waa laga leexan ama waxaa lagu leey baalkan uusan kugu dhicin oo meel dabxidhoo hub haysto waa aduun ka istaagi soo asaguna saasooba ugu talagalay qorshihiisa inuu laaya ma ahayn leanna shareecadaa bartayoo dumarka iyo caruurta iyo dadka duqaydaa iyo dadka sawmacdaha isaga jiray kaniisadaha isaga jira wadaadadii iska cibaadaystay iyo dadka noocaasoo kalea lama laayo lama laayo allaahuma inay dagaalka ka soo qayb galaan mooye markaa umbaan la layn laakiin ayagoon dagaal ka qaybgelin waa muxaram in la laayo ayib wuxuu yidhi marka wa ana acduu fakhashiitu waxaan ka baqay an yasbiquunii ila aljabali buurta inay iga hormaraan fa ramaytu waan ganay buuhi bisahmin leeb fawaqaca wuu dhacay baynahum wa bayna aljabal qaala wuxuuhi faji'tu bihim waan la imid marka wuu soo qabtay asuuquhum anoo kaxaynayaan la imid ilaa abi bakrin baan ula imid amiirkii baan u keenay bu ayb wa fiihim dhexdooda waxaa ahaatay dadka imra'atun haweeney oo min fasaarata reer fasaara ah waa qoladii la weeraray haweenaydaasoo calayhaa korkeeda uu yahay qashacun masalle oo min adamin harag la magdiye ka samaysa qashaca waxaa la waa waa salliga yar ee hoos la dhigto wa ah, yacni inta badan waxaa loo isticmaali jiray ruuxa marka la dilahayo ee qorta loo dheeraynayo ayaa yaa inta loo dhigo yaa lagu istaajin jiray ama lagu fadhiisin jiray maal carabiya marka wuxuu yidhi calaya bisayfi wanitxi bay dhahaan ah, calaya bisayfi wanitxi yacni waxa weeye salligii yaraa iyo seefta ii keena wa dad baa la dili rabaa marka maraalayha korkeeda waxaa ahaaday yani qashacun masale oo min adamin harag ka samaysa wa macahaa haweenayda la jirankeeda waxoo la socda ibnatun gabadh oo lahaa iyada u sugnaatay iyadu dhashay gabadhaasoo min axsani alcarabi carab kuwa ugu quruxsan ka mida aad u qurux badan ayay haweentu wadataa bu ayb qaala wuxuu idhi fanafalanii siyaaduu ii siiyey abubakrin ibnatahaa gabadheedii buu siyaada ii siiyey nafliga waxaa la yidhahdaa ama tanfiilka waa u tegi doonaa kitaabljihaad baan u tegi doonaa ninka mujaahidka ahee wacdaraha muujiyey oo si fiican u dagaalamay oo hawl weyn soo qabtay ayaa hogaamiyaha ciidanka wataay wuxuu siinayaa siyaaduu siinaya haniimadii la qaybinaya wax ka siyaasan buu siinaya marka gabadhan quruxda badan salamadaa waxaa loo siiyey siyaada loo siiyey ah, fanafalanii abubakr saasuu ka wada ayb ibnataha gabadheedii buu isiiyey falam akshif ma aanan faydin buuhi laha iyada awban mare kama faydin buui xataa qadimtu lmadiinata ilaa magaalada madiine aan imid buui mare kama faydin maxaa laga wada la fahan soo ma ah. bimacnaa ma naagaysanin wa ah. uma galmoonin maradaba kama qaadinayb xataa qadimtu lmadiinata ilaa magaalada madiine aan imid uma kadibna bittu waan baryey buuri habeenkii madiine aan imid ayadana uma dhowaanine waan iska baryey falam akshif ma aanan faydin buuhi habeenkaana laha iyada thawban wax maraca falaqiyanii waxaa ila kulmay annabiyu nebigu sal lay slam fi suuqi suuqu igula kulmay gabadhii ila joogto oonan taabannin ayuu nebigu suuqa igula kulmay buui faqaala wuxuu igu yidhi yaa salamatu salamow xablii ii hibe almar'ata haweenta oo dhan quruxda badan aniga ugu wareeji ayb faqultu waxaan ihi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow laqad acjabatnii way cajabisay wamaa kashaftu ma aanan faydin laha iyada awban wax mara ah ma taabanin laakiin aad baan ugu bogaybu ah, yani quruxdeeda ayb fasakata nebigu waa aamusay wa waana iga tegey xoogaa cudurdaar buu u qaato waa ka tegey xataa idaa kaana markuu ahaaday min alqadi berri oo kale maalintii xigtay laqiyanii haddana nebigu nebigusuuqu igula kulmay faqaala markaasa wuxu uhi yaa salamatu salamow hab lii ii hibe yani lilaahi abuuka lilaahi abuuka aabbaha alla leh saas man waa kelima waxoogaa taxriido aabbaha alla leh gabadha isii faqultu waxaan oo madaxda adduunka joogta hadday ahaan lahay miya barya kula ta ii hibe miyaa laisla gaari lahaaba xabsi baa lagu tuuri lahaa waa laga gaamuroojin laha saas man habli ii hibe w ayb faqultu waxaan idhi hiya iyadu laka adigay kuu sugnaatay yaa rasuul allah rasuulka ilaah adaa iskale waa siiye qaala wuxuu idhi fabacaa biha nebigu waa diray gabadhii ilaa ahli makkata ree u diray wa fii aydiihim gacmahoodana waxa ahadoo gacantooda ku jirtay reemaka maka asaaraa dad la qafaashay oo min almuslimiina muslimiinta ka mid fafadaahum nebigu waa ku furtay bitilka almar'ati haweenaydaasuu ku furtay yani quraysh baa nabiga waxay ka haysteen iyo muslimiinta dad muslimiin oo gacantooda ku jiro oy dagaallo ku qabsadeenoo madax furashay u haysteen baa jira gabadhii iyada ahayd ayuu iyo maxaabiis kale oo la soo qabtay oo addoommo ahaabuu marka nebigu quraysh ku wareejiyey wuxuuna kaga badashay muslimiintii ay haysteen in ay soo daayaan waa la isdhaabsaday marka halkaasuu nebigu ku xalliyey sal lay slm ayb raw axmed baa wa muslim wa abu daawuud meeshaa maxaa ka muuqda marka nebigu igu wareeji markuu lahaa naftiisa uma rabin sooma laakiin maslaxo weyn buu ku rabayo inuu muslimiintaa ku soo fakiyo oo dee gabadhan quruxsan markay quraysha aragto inay indhasaraaxadaa la rabaa oo waxay hayaanba ku badashaan ah, taas weyaan ayb xadiikani marka wuxuu yidhi maxaa baabkan loo keenay xadiiska waxaa loo keenay gabadhii iyo hooyadeed waa la kala qaaday soo maaritaan ah, gabadhii salaamaa la siiyey hooyadeedna lama socoto nebiguna gabadhii reer quraysheed buu ku wareejiyey oo maxaabiis dhaafsaday hooyadeedna lama socoto horayna maxaan xadiista ugu soo arkayna inaan waalid iyo waladkii la kala qaadin soo maahayn taasaa marka xadiis ku saabsanya sheekhu wuxuu yidhi marka wa huwa xadiidkani xujatun waa xujo daliil wey wuxuu daliil u yahay fii jawaasi tafriiqi kala geyntu inay bannaan tahay bacda albuluuqi qaangaadhidda kadib wuxuu doonayaa inuu jamciyo xadiidkan iyo axaadiistii hore reebaysa xadiiskanna in la sameeyey baa muuqata axaadiistii horena way diidanayd see laysu waafajinaa marka wuxuu isku waafajiyey xadiidkani wuxuu ku saabsan yahay haddii waalidka iyo ilmihiisu ay kala qaangaadhaan oo ilmuhu qaangaadh noqdo marka waa la kala qaadi karaa axaadiista horena waxay ka hadlaysaa ilmo aan qaangaadhin waalidkii yaan laga yaan laga kaxaynin oo gooni looga looga qaadin taani waxay ku saabsantahay taa hore wixii aan qaangaadhin kanna wuxuu ku saabsan yahay dad qaangaadhay markaa dad waaweyn oonu isu baahnayn wey marka manaa saasuu yani wax way ka dhigaya madhabkaana waxaa qaba oo xadiiska sidaa saaraya oo u kala yani u jamcinaya yani xanaabilada iyo shaaficiyada oo qaangaadhku hadduu qaangaadh waa la kala qaadi karaa bay qabaan nahyigusna wuxuu ku saabsan yahay intayna ilmuhu qaangaadh waxaa kaloo xadiisku daliilu yahay wa jawaazu taqdiimi alqabuuli aqbalku inuu hormari karo hormarintiisu inay bannaantahy bisiiqati alab codsi siiqadiisana lagu hormarin karo cala aliijaabi iijaabka in laga hormarin karayo fi lhibati siismada dhexeeda iyo wanaxwiha wixii la mid waa masle khilaafiyo marka laga hadlayo siiqada wax laysku dhaafsado soo ma siiqada wax lagu dhaafsado waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaayey waan ku siiyey iyo waan kaa aqbalay soo ma tee horaysa ya waan ku siiyey iijaab baa la yidhahdaa iyada iijaab waa ruuxa wax bixinaya ruuxa aqbalayana qabuul baa la yidhaahdaa soo ma ayb ma la dhihi karaa waan ku siiyeydu aqbalku ma ka hormari karaa oo isagoo qaab dalab iyo codsi ah ma uga hormari karaa maalan waxaa tidhi isii sooma isii waa aqbalkiibaa hormaray sooma isagu markaasuu ku yidhi waan ku siiyey oo iijaabkiibaa dambeeyey ma soconaysa mise ma soconayso wuxuu ku leeyahay inay socon kartay ku tusaysa oyna laasim ahayn mar kasta inuu iijaabku hormaro ee mar qabuulkii oo siiqo dalab ku yimid baa mar hormari kara waana sax buu leeyahy macnaha ayib waa la fahmaan u malaynaya waa wax weeyaan ka mid ah yani masaaisha fiqiga fuqahadu ku doodsanya wa fiihi xadiidka waxaa kaloo ku sugan ana maa malakahu wixii ay hantaan almuslimuuna muslimiintu wixii ay hantaan oo min alraqiiqi addoommada ah yajuusu inay bannaan tahay radduhu celintiisa ila alkufaari gaalada in loo celiyo filfidaa'i madax furashada darteedna loogu celiyo yacni waxa weeyaan waxaa kaloo bannaan muslimiintu hadday soo qabsadaan gaalo ay addoommo ahaan u soo qabsadaan addoommadii gaalada ahay haysteen inay kuwa kale ku wareejin karaan oy muslimiinay haysteen kaga soo furan karaan oo madax furasho u isticmaali karaan waa goormo markaasaa loo yeeli karo waa markuusan addoonku islaamin waay hadduu addoonku islaamo markii gacanta uu soo galo kadib hadduu islaamo markaasi gaal looma gacan gelin karo eete laga hadlaya waxa waa addoon la soo qabsaday welina gaalnimadii baaqi ku ah soo ma muslimiin ma lagu soo furan karaayo gaalama loo gacangelin karaa inay bannaan tahay baa laga qaadan bule maslada iyada lanna waa uun gaalaad gaal u dhiibtay muslimna kaga soo furatay sooma wax yani darra saas kuma jiro baabu nahyi reebidii buu baabu yahay an yabiica layska reebo an yabiica inuu iibiyo xaadirun mid magaalo joogaayey libaadin mid baadiye ka yimid inuu wax u iibiyo yani waxaa laga wadaa ganacsadihii magaalada joogay dadkii badeecada bannaanka ka keensanahay inuu intuu ka wareejiyo yidhaahdo anaa idiin iibinayo si tartiiba idinku iibinayo lacag intan ka badan idiin siinahayee aniga ii dhiibta macnaheedu waxa weeye baadiga waxaa laga wadaa dadka badeecada baadiyaha ka keena lanna badeecadu bannaankay ka imaan jirta soo ma ah, badeecada baadiyaha laga keenayo oo ay soo gelayso cid kastoo badeeco bannaan ka keensanaysa ayaa laga wadaa wuxuu rabaa markuu badeecada suuqa keensado inuu markaaba iyadoo duuduuban si jimlaa isaga wareejiyo sicir ladifanna ku wareejiyo soo ma nin baa marka u tagayo wuxuu leeyahay war sicirkan jumlada ahee aad wareejinayso waa laga fiican yahay aniga intaad badeecada ii dhiibto anugu aan sicir ka qaalisanna kuu siiyo si tartiib tartiibana aan kuugu gado markaasi ama ujra ku qaato ama bilaash ha ugu sameeyo ma bannaan mise ma bannaano waay ah, saas way macana arrintaasi inaan la oggolayn buu baab u yahay oo maxaa loo diiday warkeedu waa imaan doona can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxu uhi nahaa wuu rabay annabiyu nebigu sal lla lay an yabiica inuu iibiyo xaadirun mid magaalo joogihi libaadin mid badiyaha ka yimid inuu u iibiyo badeecaduu watay rawahu lbukhaariyu baa wariyey wannasaa'iyu baadiyaha inuu ka yimaado waxba laazim ma ahee waa dadka badeecada banaanka ka keensanaya cinda aljumhuur saasaa laga wadaa ama ree magaalo aada miyuusan ahaanin kor buu ka keenahayaa oo beeruhuu ka keenayaa oo tulooyinkuu ka keenayaa oo yacni caalamkaa kaluu ka keenaya markaasuu magaalada keensanaya ha inuu markaaba ka farabuxuu rabaayo iska wareejiya waa dadkan la yidhaahdo badeecada intay korkankaysana jumla iyagu ku wareejiyaan soo ma kadibna dadkii magaalada joogay iyo dukaamadii baa tafaariikh u gadaya intay ka qaataan oo kala wareegaan mid baa marka dhex galay wuxuu leeyahay warana waa tafaariikh kugu gadiyay ka baxday lacag fiicanna kuu siinahay kaas weeye midka la diidan yaha marka dhexda ku jira ayb wacan jaabirin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu uhi laa yabiicu ma iibiyo xaadirun mid magaalo joogihii oo magaalada degani libaadin mid reebaadiyo kor ka keenay badeecada uma iibiyo oo cilladu maxay tahay dacu naasa dadka daaya yarsuqu llaahu allah ha irsaaqo bacdahum qaarkood min bacdin qaarka kale ha ka irsaaqeen rawaxa wariya aljamaaca ila albukhaariya bukhaari mooye dadka ilaahay ha kale irsaaqee daaya cillada loo diidan yahay tan way marka oo see laga wadaa waxaa laga wadaa ninna badeecadii uu wata jumlaha ku gato oo meeshaa waxoogaa faa'iidaha ka helo dadkii kale ee ka hooseeyeyna tafaariiq ha ku gadeenoo iyaguna faaiidaha ka hele soo ma dadkii waa la kala irsaaqayaa kan beec raqiisuu siisan kana beeci raqiiska kaga iibsan waxoogaabuu saaran asaguna beec buu sii siisan meeshii waa laga wada irsaaqtame soo ma waa laga wada ceeshaya laakiin hadduu nin afka u dhigto yidhahdo anaaba tafaariiq kugu gadi oo dukaanlaydii kale maxay gadayaan waxaan arki jiray waa nooc yani waxa weeyaan iimaan la'aanaho ganacsatada waaweyn ee bannaanka ka keena inta badan ee badeecada ka keena baa qaar waxaa ku jira imaanla oo balaayo qaba marka wuxuu rabaa ganacsatada yaryarka odhan inuu suuqa ka saaro wuxuu samaynaa marka badeecadii isagaa bannaanka ka keenaya suuqiina tafaariiqdiina waa la gelayaa markaasuu suuqii tafaariiqdana ku jabinaya wuxuu u diyaarsan yahay inuu khasaaro si yar yarkao dhan uu u jabiyo meesha uga saaro berrina suuqoo dhan isaguu qabsado ah, marka waa khiyaano weyn waa fasaad ah, waa nin wax ummaddu lahaydoo dhan doonay inuu isagu liqo oo iimaanla waay marka dadka ilaahay ha kale daayo dhexda ha uu fadhiisanine kan badeecada wataayo jumlaha ku iibiyo waxoogaa ka helo dadka ka iibsaday ee suuqlayd iyo dukaamadu tafaariiq ha ku gadeenoo waxoogaa ha ka heleen ah, dacu nnaasa yarzuqu allahu bacdum min bacdin laakiin inaad adigu dhexda gasho ood wixii la wareegto oo wixii ummaddu ka heli lahayd adiga aad ninkii u celiso adiguna wax ka qaadato amba bilaashba ugu samayso taasaa la diiday ile shareecadu waxay fiirinaysaa yani waxaa la rabaa ganacsigana inuu socdo ganacsiga in la fasaadiya lama rabo suuqa iyo dukaamada iyo ganacsiguna wuxuu ku jiri karaa inay dadku faa'iidaan soo ma haddii faa'iidadii laga burburiyo oy faa'iido waayaan waa ka baxayaan hadday ka baxaanna maxaa dhacaya waxaa dhacaya fasaad badan baa imaanaya marka waxaa rabaa in la ilaaliyo suuqa la ilaaliyo waana maqaasida shareecaday ka midta ilaa culimmada qaarkood ay fatwoodaan shekhulislaam ibnu taymi ibnu qayim iyo ay fatwoodaan oo yidhaahdaan haddii ay timaado inay tujaarta qaarkood suuqa fasaadinayaan nidaamka markaa jiraayo wuxuu ku samayn karaa tujaarta inuu badeecada sicir go'an u sameeyo asalka tasciirka ilaahay baa iska leh oo asal ahaan sicir ugoynta badeecada waa khalad laakiin haddii fasaad soo baxo si fasaadka looga hortago nidaamku waa samayn karaa inuu sicir dejiyo lanna waxa weeyaan dafculfasaad wey markaas dafculfasaad wey saas wey maana ayib waan anasin shaaficiyada iyo xanaabilada iyo waxay qabaan waxaa la diidan yahay waxa weeye inuu eh, yani waxa weeye an yuriida albaa'icu bayca asilcati bisicri اlwaqti Ah, sicirka markaa taagan buu rabaa inuu ku iibsado markaasuu ninkii samsaarkaa dilaalkiibaa u bandhigayo wuxuu leeya war anaa kuugu iibinaya sicir intaa ka badan tartiibna kuu gadaya ama markaa waxa kaga qaato ama bilaash ha ugu sameeyo wa can anasin allahu tacala canhu qaala wuxuuhi nuhiina waxaana laga reebay an yabiica inuu iibiyo xaadirun mid magaalo joog ah libaadin mid kor ka yimid inuu u iibiyo wain kaana haba ahaado akhaahu walaalkii oo liabiihi wa ummihi oo hooyadii aabbihii ay hooyihi aabbahay walaala ka yihiin liummihi wa abiihi u sugnaaday wey macnaa yacni xataa walaalkiisa shaqiiqa ah oo hooyiya aabbo wada dhaleenba ha noqdo ayb muttafaqun calayhi hadda waxaan ka hadalnay iibkii baan ka hadalnay waxaa la mid ay leeyihin culimmadu riwaaya can maalik shiraaguna waa la mid bay leeyihin shira shiraagu muxuu noqon karaa tan waa badeecadii kor ka imaanaysa dadkii badeecada iibsanayay lacagta watay baa mid baaba isaguna e, e, mxuaha isbaaro u dhigtay dadkii inay badeecada iibsadaan oo dadkii badeecada keensanayey dadkii lacagta watayna ay toos uga iibsadaan soo lama rabin asagaa inta u dhexda galay buui lacagta aniga ii wada dhiiba lacagta ii wada dhiiba ganacsatadan xoolaha la imaanaysa anaa idiin cadaadinahay qiimo rakhiisana waan idinka siinaya bedelkii idinku nin walba uu mid ula tegi lahayoo aad kala macaashi lahaydee aniga ii dhiiba lacagta oo maxaad samayni badeecada la keenahayo dhan baan jabinahaya iyadoo jabanna waan idin siinahay marka iyaduna waa khalad sooma ma kaa horena badeecadiibuu dhexda u istaagay kana lacagtiibuu dhexda u istaagay kaa hore wuxuu dhibayaa ya wuxuu dhibayaa suuqii kan dambena wuxuu dhibayaa dadkii badeecada watay laba rabo marka laa darara walaa diraara wa saas ayb wlabi daawuuda waxaa u sugnaaday wnasaaiya nasaai waxaa u sugnaaday ana nebiya nebigu sal lay wasalam naha wuxuu reebay an yabiica inuu iibiyo xaadirun mid goob mid magaalo jooga libaadin inuu iibiyo wain kaana haba ahaado kaas macnaha waxa weeye xaadirkii abaahu aabbihiiba ha noqdo aw ahaaha ama walaalkii ha noqdo ayb axaadiista daahirkeed wuxuu faa'iidaynayaa arrintaasi inay xaaraan tahay ama ujuuro ku qaado ama bilaash ugu samee ayb culimmada qaar baa waxay yidhi haduusan waxba ka qaadanaynin waa naasix Ah, nasiixadii muslimiintu isku lahaayeen waay laakiin cala saxiix waa laga jawab waxaa la nasiixadu waa caam axaadiistanna waa khaas ama ajiro ku qaada ama ha ku qaadeen mid kale ciladu haday tahay fasaadka suuqiyo dadkii la dhibayo dee nasaaxo dhib keenaysa maba soconayso hal ruux baad u dadkiina waa ku dhibaatoonaya maya wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi qaala rasulu lahi sal lay slm rsulku wuxu uhi laa talaquu ha la kulmina safarta rukbaanta u tugdano baab baa soo socda baabu nahyi can talaqi rukbaan waa baabka kan inoo soo socda ku sii xiga waay halkaasaan ku fasiri doona walaa yabiicu ma iibiyo xaadirun libaadin uma iibiyo faqiila waxaa la yidhi libni cabaasin cabdullahi bni cabbaas waxaa lagu yidhi maa qawluhu odhaahdiisu maxay tahay macnaheedu xaadirun libaadin uu yidhi maxaa macnaha laga wadaa qaala ibni cabbaas wuxuu yidhi laa yakuunu ma ahaado lahu isaga u ahaan maayo simsaaran dilaal u noqon maayo saasaa laga wada asimsaar waxaa la yidhaahdaa jamaaca baa warisay ila tirmidi dhorta simsaarka waxaa la yidhahdaa waa wasiidka u dhaxeeya ruuxa badeecada keensaday iyo ruuxa doonaya waa ninka aan dilaalka dhahno soo ma marka dilaal uma noqdo dilaal uma noqdo oo kii badeecada keensaday intuu ka qaado sidaasi iib uguma raadiyo oo qiimuhu ku rabay qiimo ka siyaasan uguma raadiya saasaa laga wada ayib rawahu aljamaaca ila tirmid xadiiska lagama qaadanayo dallaalnimadu inay xaaraan tahay cala raajix dallaalnimada haddaan dhinac kale laga soo gelin asal ahaanteedu waa camal iska banaan oo ruuxu wax ku raadsan karo risqiyo kasab ku raadsan kara waa bimacnaa waxa weeyaan ruuxii badeecada hayay iyo ruuxii badaacada raadinahayay baad isla raadsanaysa markaasaad isu keenaysa markaasaad muxuu ahaayey eh, shaqayntaa ka badan haddaad sii qabato ood eh, isu celceliso oo gorgortankii qayb ka gasho oo iswaafajiso oo ah, sidaa markaad wax ku qaadato dhib ma leh laakiin tani xaalad ka gedisan weeyo ruux jumlo gadanayo badeecadii wareejinaya dhexda ha u istaagin waay dallaalnimada halkaa hadday gasho marka nahyiga waa gelaysa waana taa ibnu cabbaas tilmaamaya laakiin dilaalnimadan caadiga suuqa ka jirta ee aan taas ahayn dhimala waa kasab iska bannaan oo xalaal wasiid baa la yidhahda ayib <clears throat> laakiin dhinacyo kaley xaaraantu ka soo geli kartaayoo khaladku oo dilaalintu inta badan been bay ku shaqaystaa ah, been iyo eh, kan eh, ka qari kan ka qari eh, waxoogaa ka dhex saar ah, baabka hadday gasho khaa'in baa tahay markaa ah, dalaal khaa'inaat si cad warka u sheeg ninkani badeecadiisu waxay u joogto si cad u sheeg kaana badeecadan wuxuu ku rabo si cad u sheeg waxa ka dhex saarin haddaa rabto kana wax ka qaada kana wax ka qaada dhib male lakiin warka caddee soo ma laakiin badankood waxay sameeyaan hawl bay kala qariyaan waxbay saartaan waxa saaran kii badeecadana ma oga kan iibsanayana wuxuu moodayaa ninkii badeecada lahaa inuu qiimahaasi uu sheegtay ayagaa waxoogaa marka dul saartay waxoogaa aggan xaggana lagama oga xaggana lagama oga haddana kaaga daranta waxoogaaga markay qaataan bay haddana labadii mid walba gooni wax uga sii rabaan in yaroo qarsoonna waa dhursadeen meelahaas marka waxa weye simsaarnimada iyo dilaalnimada khayaanaa ka soo geli ah, laakiin kasab hadduu iska cadyaho banaanka yaalo warkiisu qeexanye markaasi waa kasab iska xalaala waay dhib male marka baabu nahyi reebitaankiibu baabu yahay cani najshi layska reebo ah, najshiga beeca khayaanada iyo sirtu ku jirta w waxaana la yidhaahdaa badeecada adigoon rabin inaad iibsato inaad eh, soo dhex gasho ood iska dhigto sidii wax raba si aad lacagteedii qiimaheeda u kordhiso mana rabti inaad iibsato adiga ninka badeecada iskale baa is-og warniyo riwaayad ii jil waay oo badeecadeedu inay qaali tahay ka dhig markaasuu soo gelayaa wuxuu leeyahay badeecada haa anaa kunkaa siisanah benti waa laakiin qolyahan dhegaysanayaa la doonayaa in looga dhigo badeecadu inay qaali tahay oo ninkani uu kun u gaadhay ku kalaa soo booday maya kun hadduu gaadho kun iyo laba boqol waa boodaya haddana meel kale ku dhufan ma rabo inuu iibsado laakiin muxuu rabaa ninka badeecada iskale inuu u qaaliyeeyo ama way is og yihiin ama isma oga laakiin marba haddaad badeecada gasho adoon iibsan rabin si aad dadka ugu qaaliyayso najshiga kaasaa la dhaha saas man ayblisaad bay wadaadanu dhahaan lakiin falisaad way ka garagedsantahy waxaa ka gedisan tan iyadaa beecan loo yaqaano beyculmusaayada waa beeca naadada aan dhahno naadada isagu wuu inoo soo socdaa darsigeenna caawa ku jira kaa ah. ee waa kani waxa weeyaan waa badeeco dadkii iibsanayaan ood u gelayso inaad dadka ku qaaliyayso adiguna aadan rabin inaad iibsato ah, ayb can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slm nahaa wuxuu reebay an yabiica inuu iibiyo xaadirun libaadin inuu iibiyo wa an yatanaajashu dadku inay badeecada isku fallisaan asagoo aynan rabin inay gataan badeecada inuu falliso oo qiimaheeda siyaadiyo isagoo inuu gato aynan niyadiisii qasadkiisu ahayn wa can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxu uhi naha wuu reebay annabiyu nebigu sal lay slm can innajshi buu reebay muttafaqun calayh waxay isku waafaqsan yihiin ninka sidaa u soo galay badeecada inuu yahay caasi dembiila inuu yahay oo aaim ah culimmadu waa isku waafaqsanya nahyigaana laga faaidaysanaya xanaabilada mashhuurka madhabkooda iyo riwaaya can maalik iyo daahiriyadu waxay ku tageen beeca sidaa haddii lagu iibsado dadka saa inta loogu khayaamo qiimo siyaada ah saa lagu gataay inuu beecaasi faasid yahay beecaasi inuu faasid yahay oo uu yahay waxaan jirin ninka sidaa wax ku qaatayna xaaraan buu qaatay tabcan ninkan la siray een sirta ka warhayn isagu waa iska miskiin laakiin ninka lacagta saa ku qaatay waa khaa'in kan u farsameeyeyna waa khaa'in weyn hadday is-og yihiin haddaynan is-ogaynna kan wax farsameeyey baa markaa dembiga keli ku noqonaya kan badeecada laha hadduusan ka warhaynin wey marka oo farsamadaa uusan ogeyn laakiin beecu inuu burayay qolyahaasi qabaan ayb qolo kaleeto oo mashhuur madhab maalikiyada iyo shaaficiyada weji ka mida madhabkoodiiyo waxay qabaan ayagu war ayaan la burinine ninkan la khayaamay khiyaar ha la siiyo khayaanadii markay soo baxdo ha la yidhahdo warniyo haddaad khiyaar sidaa ku qaadanaysana khiyaar baad leedahay haddaad badeecadii iska soo celinayso xoolaha lacagtaadii qaadanaysana khiyaar baad leedahay ee caqdigiyaan la burinine khiyaar ha la siiyo adugu waa isku dhowi ayb baabu nahyi reebitaankiibuu baabu yahay can talaqi rukbaani dadka badeecada keensaday ee safarta ah rukbaanta waxaa la yidhahdaa inta badan loo isticmaalaa safarta gaadiidka wadata laakiin hadda waxaa laga wadaa dadka badeecada bannaanka ka keenaya talaqigana waa ka hortaga intaynan suuqiiba imaanin ayaa suuqa meel ka baxsan lagaga hortegaya meeshaasaa marka oo alaabti lagaga gadanaya oo eh, muxuu ahay taa iyada ah in la reebay oo maxaa loo reebay waxaa loo reebay miskiinkan badeecada wata suuqa kama warhayo soo ma suuqii kama warhayo suuqa meel baa lagaga hortegaya xoolihii buu soo wataa caanihii bay wadaa malabkii buu soo wadaa eh, dalagii buu soo wadaa suuqaba intuu soo gaarno sicirka ogaanin baa meel lagaga hortegaya markaasaa meeshaasi muxuu ahay laga lugmeersanaya marka wax weeyaan asagaa loo danaynayaa ruuxaas inuu suuqa yimaado sicirka ka war helo markaa badeecadiisa iibsadaa la rabaa qole kalena waxay leeyihiin suuqa laftiisaa loo danaynaya labadaba waa suroobi karta ayb can ibni cabdi mascuudin radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi naha wuu rabay annabigu nebigu sal lay waslam can talaqi lbuyuuci beecyaalka iyo badeecooyinka in laga hortago suuqa intaynay soo gaadhin ayuu nebigu rabay sal lay waslam muttafaqun calayhi ayb maadaama uu nebigu reebay sal lay wasalam nahyigaa daahirkiisu wuxuu keenayaa beecu inuu fasaadayo sidaana waxaa qaba maalikiyada qaarkood iyo xanaabilada qaarkood jumhuurtuse waxay qabaan inuu beecu asaxayo ayb waa waxay qabaan nahyiga sidiisaba caqdiga fasaadiya waxay leeyihiin waa midka ku saabsan bay leeyihiin ama rukni ka mida arkaanta beeca ama sifaadkiisa laasimkaa ku saabsan laakiin labadaa wixii ka baxsan hadduu nahyigu ku saabsan yahay fasaadulcaqdi ma keeno marka waa masale unsuuliyaoo yani wax weyaan ay culimmadu ka doodaan can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi naha wuu rabay annabiyu nebigu sal lay an yutalaqaa in laga hortago aljalaba aljalabu in laga hortago alaabtii la keenayay aljalab bimacna almajluub waay waa alaabta la soo jiidayooo la keenayooo suuqa loo soo wada wa ayb fain talaqaahu hadduu la kulmo hadduu ka hortago insaanun ruux hadduu ka hortago oo fabtaacahu uu ka gato intuu suuqa bannaankiisa kaga hortago saa uu kaga iibsado fa saaxibu silcati badeecada ninkii iska lahaayey fiihaa badeecada dhexeeda bilkhiyaari khiyaar buu markaa ku sugan yahay idaa goortii waradda uu yimaado oo ku soo arooro assuuqa suuqa markuu yimaado ayib rawahu ljamacatu baa warisay ila albuhaariyo bukhaari mooye macnaheedu waxa weeye haddiiba ay dhacdo arrintu oo intuu suuqa bannaankiisa loogu tago badeecadii lagala wareego ninkii badeecada lahaa suuqa markuu yimaado khiyaar buu leeyahay muxuu khiyaar u leeyahay wuxuu khiyaar u leeyahay inuu sidaas ku daayo oo hawsha halkeedii ku daayo waxaa kaloo uu khiyaar u leeyahay inuu caqdigii ka noqdo badeecadiisa soo ceshado ma laba gooraba mise waa uun hadduu ogaado in la khayaamay xadiiska daahirkiisa waxaa ka muuqda ama in la khayaamay ha ogaada ama yuusan ogaanayna laba gooroba inuu khiyaar leeyahy waa mutlaq lama qaydin culimmada qaar baase waxay leeyihiin war caqdiga ha la badbaadiye cuquudda asalkeedu waa inay asaxdee haddii un ay soo baxdo in ninkan la khayaamay oo laga faa'iidaystay oo aqoon iyo suuquusan ka warhaynin looga faa'iidaystay hadday soo baxdo markaa khiyaarka ha la siiyo xadiiskuuse ma kala qaadayo tafsiilkaa ma gelin masalada wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan daliilun daliil baa ku sugan calaa sixati اlbayc beecu inuu asaxay buu daliil u yahay xaggeen ka inuu beecu asaxay xadiiska xaggaa tusaya wuxuu kaa tusayaa lianna uu leeyahay ninkii badeecada lahaa suuqa markuu yimaado laba mid ka miduu khiyaar labadooda mid ka mida waxa weeye imdaa'u lbeyc inuu beecii sidiisii ku socotiyo soo markaa beecii inuu asaxay maaha saas marka waxay daliil u tahay beecu waa asaxay laakiin ninkii uu badeecada lahaa unbaa khiyaar leh oo haduu doono fasakhi kara jabin kara laakiin beyc waa asax saasay marka u deliishanayaan nahyi waa jiraa laakiin nahyigu inuusan fasaadulcaqdi keenayna waxaa ku tusaya nebiga wuxuu hadalkiisa ka muuqda inuu beecu asixi karo taasaa ah, marka ay saariif ka dhigayaan macnaha baabunahyi baabunahyi reebitaankiibuu baabu yahay can bayci arajuli ninka iibintiisa la reebo calaa bayci akhiihi walaalkii beeciisa korkiisa inuu beeciyo wa sawmihi iyo gorgortankiisa korkiisa ilaa fi lmusaayadati ilaa beeca naadada mooye masaladanna waxa weeye walaalkaa beec uu iibsanayo ha ka dulgadanin gorgortan uu ku jirana ha ka korkorkorinin ilaa inuu beecu yahay beeca naadada mooye beeca naadada beeculmusaayada la yidhaha waa kaan hadda marka dhawood ka hadlay najsiga markaan ka hadlay oo waa beec looguba talagalayba in si babliga ah dadku ugu tartamaan ninka lacagta ugu badan gaadhana laga iibiyo naada la marka walaalkii beeciisa yuusan ka dulgadin waxaa laga wadaa badeecaad iibsatay markaad badeecadii iibsatay ayaa adiga ninkii badeecada lahaa waxaa idiin dhexeeya wakhti aad badeecada ka soo fiirsanayso khiyaar baad leedahay muddatulkhiyaar muddadii iyada ahaydee isaguna khiyaarka lahaa inuu inuu ka noqdo iibka adiguna aad khiyaarka lahayd eed ka noqon kartid eed isla qabsateen ayaa nin baa imaanaya markaasuu wuxuu leeya warheedhe badeecada meeqaad ka siisay toban kun baan ka siiyey war kooiyo toban kaaga dhehaya ka baxa waa muddo laga noqon kara beeca soo ma beec walaalkaa uu iibsaday ha ka dulgadanin waa xaaraan maxaan saa u leenahay leanna beeca hadduuba laasimo khiyaar lagu jirin oo la kala iibsaday oo u dhammaadaba ma ka dulgadan kartaa maba ka dulgadan karti waaba dhammaadee xaggee baad jidkeed ka geli kartaaba ee marka aad ka dulgadan karto waa mar khiyaar furan yahoo ninka badeecadalana uu ka noqon karo adiguna aad ka noqon karto muddadii khiyaarka waay muddadaa iyada ah badeecadii walaalkaa la jirtay uu gatay ha ka dulgadaninoo intaad u tagto ninkii badeecada lahaa beeciisii ha jabinin taa waa gorgortankuna waa la midoo shay buu maalan qaatay shay baad qaadatay gorgortan baad ku jirtaa adoo shaygii hayoo gorgortamaya ninkiina la gorgortamaya ayaa mxuu ahaayey ninkii baa intuu ku yimidba wuxuu ku yidhi eh, nin kale wuxuu ku yidhi war iska dhig iska dhig anaa mid mid kuu hayaa ka rakiisa a ah, mid ka fiican baan kuu hayaa ah, laakiin waa goorma waa marka labada ruux ee wax kala gadanaya waxoogaa ay isu soo dhowaadaan saasay culimmadu leeyihin oy muuqato waxoogaa inay is isyaro aqbalayaan ayadooy muuqatay waxoogaa inay siiro fahmayaan laakiin weli ay gorgortamayaan ha dhex gelin kan badeecada rabana gooni ha u qalqaashanin kan badeecada lana gooni ha u qalqaalinin oo beecooda ha gelin daa ayagu ama ha dhammaysteen ama markuu kani ka baxo ay dhammaystaan hadday kala iibsan waayaan markaas gal meesha laakiin ha gelin intay iyagu ay gorgortanka ku jiraan allaahumma beeca aan u tegi doonnoo markaas ah ee muxuu ahay musaayadada mooyaane ayb can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay waslam qaala wuxuu idhi laa yabic yuusan iibinin axadukum midkiin calaa bayci akhiihi walaalkii iibkiisa korkiisa yuusan ka dulgadanayno fallisin wa ah, yuusan fallisinoo walaalkii beeciisa yuusan ka dulbeecin ah, lafdada akhiihi ah akhiihi waxay faa'iidaynaysaa walaalnimada islaamka iyo iimaankaa diidaysa arrintaa soo ma leanna walaalnimada iimaanku maxay keenaysaa walaalka waxaad naftaada la jeceshay inaad walaalkaa la jeclaato sooma laakiin wuxuu iibsaday inaad ka dul iibiso maya walaa yakhub ama yakhib yuusan doonin calaa khibati akhiihi walaalkii doonidiisa korkeeda yacni haweenay uu doonay ha ka dul doonin gabadh buu doonay haweenay buu doonay ehelkeediibuu weydiistay way u doonan tahay waxoogaagaana reerkiina waa yaro ogolaaday haddayna ogolaan inuu iska sheeko tahay culimada qaar waxay leeyihin dee sheekadu nin walba waa u furanta laakiin waxoogaa haddii nooc rukuun ah jiro rukuunka waa iilasho yar waxoogaa reerkii inay yaani yaro ogolaansho jiro iyaysan buuxinbe haweentaasi nin bay u doonan tahay haka dabageli oo iyadana waa fallisaada guurka waa ninka geel badan ama xoolo badan ayaa qaadan jira inta gabdhaha laysula fadhiisto ayb ilaa an ya'dana inuu idmo mooyaane lahu isaga uu idmo mooye kii gabadha doonay hadduu kuu idmo yidhahdo warkac waan ka baxay adugu gal ama waan kuu daayay qaado ama beecii uu ku jiray hadduu ku yidhaahdo adigu gal waan kuu idmaye markaa waad geli ilaa an ya'dana lahu inuu u idmo mooye rawa axmed baa wariyey xadiisku waa xadiis sugan sanadkii saxiixun calaa sharti shaykhayn cabd bn xubayd iyo bayhaqi baa soo saaray sidoo kale abu daawuud ibnu xibbaan isagoo mukhtasaray soo saareen waa suweyn welinasaa'i waxaa u sugnaaday laa yabic yuusan gadin axadukum midkiin calaa bayci akhiihi walaalkii beeciisa xataa yabtaaca ilaa uu iibsado ow amanse yadara uu ka tago ilaa uu ama la wareego ama uu isagu isaga tagoo naco hadduu nacana waad geli kartaa hadduu kuu idmana waad geli kartaa laakiin hadduu ku jiro ha ka dabageli hana ka dulgeli wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan buu sheekhu yidhi bayaanun caddayn annahu isagu araadda inuu ula jeedo bilbeeci inuu ula jeedo ashiraa'a beeca inuu ula jeedo shiraha ayuu xadiisku caddaynaya maxay beeca iyo shiruhu kale yihiin beeca waa kaan soo sheegnayo beeca waxaa la yidhaahdaa badeecadii baad leedahood iibinaysaa shiraagana waa iibsiga adiga lacagtii baad wadatahay oo badeecadii baad iibsanaysaa ayib marka beeca meeshan alfaaddan dambeecee ku timid in laga wado shiraaga oo ninka badeecada la wareegaya lacagta wata in laga watou faaidaynaya xagee buu ka faa'idaynayaa xataa yabtaaca waxaa kale jira baaca iyo ibtaaca baacadu waa iibinta badeecada ibtaacana waa iibsiga waxaa isku macnaha marka ibtaaca iyo ishtaraa haddii ta'daaba lagu kordhiyo ibtaaca bimacnaa wuu iibsaday wa ishtaraa wuu iibsaday wa baacana wuu iibiyey waa saasay kaliya marka xadiistani waxay ka hadlaysaa ninkii lacagta watay ee badeecada inuu iibsada rabay kaasay ka hadlaysa ayib macnahaas ayay muujinaysaa buui wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxu uhi laa yakhtubu yuusan e, doonin alrajulu ninku calaa khibati akhiihi walaalkii doonidiisa korkeeda yani doonidda uu xaaska doonay haweenta doonay yuusan ka dul doonin walaa yasuumu ma gorgoriyo calaa sawmihi gorgorintiisa korkeeda waxuu isagu gorgorinayo oo dadkii inay isfahmaan ku dhow yihiin ayadana yuusan ka dul gorgorinin hadaayo ha u kaadiyo ilaah ama dhammaysanayaan ama uu ka baxayo wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan laa yabiicu ma iibiyo alrajulu ninku alfaadani hadday laadu naafiye noqoto waa khabarun oo bimacna nahyi ah laa yabiicu ma iibiyo alrajulu ninku calaa bayci akhiihi walaalkii iibkiisa korkaysa walaa yakhtubu mana doono calaa khibati akhiihi walaalkii doonidiisa korkeeda ma doono oo kama dul doono way macnaha ayib ma falliso muttafaqun calayh ayib wuxuu leeyahay alimaamu shawkani caleyh raxmat ullah wixii ku saabsan guurka ha ka dul doonin oo haweenta nin u doonan ha ka daba doonin kitaabu nikaax baan ugu tegi doonnaa insha allahu tacala laakiin hadda jumlada meeshan ina khusaysa waa jumlada ku saabsan iibka ayb imaamu shawkani wuxuu leeyahay marka aan la ogolayn waxa weeye bacda istiqraari aلthaman waاrukuni axadihima ila اlآkhar markay lacagta lagu heshiiyo oo midkood uu ka kale u yara iisho waxoogaa ay isu dabcaan oo waxoogaa inay isfahmayaan ay muujiyaan wixii intaa ka dambeeyaan la ogolayn inaad ka dul iibsato laakiin haddii ayna weli si isfahmin badeecadiina dadka u taallo waad geli kartaa buu leeyahy macnaha ayib sidaana waa sida ay culimmo badan qabaan oo e, e, marxaladaa marxaladaa dambe is yara fahmaan inaad gashaa xaaraam ah ayib beecu ma asaxayaa mise ma asaxaya nin beecuu gatay xilligii khiyaarka uu ku jiray intaad ka dulgato inaad fallisto oo sidaa ku qaadato ma kuu asaxayaa beecu Ah, jumhuurtu waxay qabaan waa asaxaya beec laakiin dembi buu ninkaasi raaca dembi baa raacay beeci waa asaxay laakiin waa dembiile oo nahyigan xaggeed geynaysaa nahyigu fasaadulcaqdi buu keeni lahay waxay yidhahdeen nahyiga wuxuu ku saabsan yahay wax ka baxsan arkaantii beeca sifaadkiisii laasimka ahaa shay khaarijuu ku saabsan yahay saas daraaddeed dembi ubuu keeni mooyaane caqdiga ma fasaadinayo halkaasay mareen saasay macnaha ayb waa masale muran badani uu ku jira macnaha qaar culimmada ka midna beecu inuu fasaadayay qabaan xanaabilada iyo maalikiyada riwaayaadkaadu qaar ka mida waxay leeyihiin beecu waa faasid mana asaxayo ibnu xasmi baa isaguna madhabka maray ayb masalada khilaafkeedana waxaa keenaya qaacidada usuuligaa baa laisku khilaafsanya oo muran ka jira ayb sidoo kale waxaa la mida waan u tegi doonnaaye kaga hadli doonnaaye nikaaxa sidaa ku dhacay gabadh nin u doonanayd oon weli loo meherinin yani waxaa kala diis jirta duunanaanta iyo nikaaxa kala jira yani xilligaana waa jirtay doonanaantu waa waa waa aqbalidda mabda'iga ah in lagu guuriyo waa lagaa ogolaaday laakiin weli laguma guurinin sooma iyo guurintu way kala tahay maalin dhow baa nin dhallinyaraa i yimido rag odayaala la socda wuxuu yidhi gabadhii markii lay siiyeyba oo aabbaheed uu yidhi gabadhii waan ku siiyey oo doonidda midaan u dhaqaana dhaqaanaa ayaaban iskala aqalgalay buui waaban aasaystay marka sheekh ma khaldanahay mise ma khaldan marka waxaa kala duwan haddii ay masaladu caqdi iyo guurin ahaan lahay aabbana dhihi lahaa gabadha waan kuu guuriyey wiilkuna dhihi lahaa waan aqbalay guur saxu noqon lahaa lanna masalada soomaali maskaxdeeda ku wada jirto oo sheekh inuu meesha jooga laazim sheekh inuu meesha jooga caqdiga laazim maaha caqdiga waxaa iskale daraf waa weliga darafka labaadna waa ninka guursanaya darafka saddexaadna waa gabadha la guurinayo darafka afraadna waa markhaatiyada soo saas ma iyo isasiinta sheekhu marka waxa weeye xoogaa waa nooc uun adugu maaragtay milix ah waay waa nooc ah, suugayn waay macnaha waa un qurxin wayna fiicanta uma xuma si ahaanteeda marka hadduu aabbuhu gabadha guurin lahaa wiilkuna ka aqbali lahaa guur saxu noqon lahaa laakiin guur mehe waa siismo siismo iyo guurna waa kala yihi ayb tioo way marka tan caqdiga noocaasa marka ma asaxaya mise ma asaxaya masale muran ku jira wacan anasin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lla lay waslam wuxuu iibiyey nebigu qadxan weel buu iibiyey iyo waxilsan ah, iyo waxilsan xilsiga waxaa la yidhaahdaa oo loo yaqaana waa maro jilicsan maro jilicsan oo eh, yacni geela iyo eh, dameeraha iyo fardaha iyo marka la fuulayo kooraha lagu fuulo yaa laga hoosaysiiyaa marka wuxuu ilaalinayaa eh, neefka ayuu jidhkiisa ka ilaalinayaa kooruhu inuusan dhaawicin annaga waxaan dhihi jirnay ma aqaano soomaalida luqadeedu lahajadeedu iska fara badan tahay geeloo kale waxaan u isticmaali jirnay yacni midka kore qobtol baa la dhihi jiray qobtol midka kore waa kan ka hooseeyana waxaa loo isticmaali jiray karbaash soo ma ahayn marka karbaashkaasoo kale waay karbaashku ratiguu xigaa ama neefku xigaa qobtolkuna waa ka koreeya marka karbaashkaa hoose oo kaleeta way macana kaasaa xilsi la yidhahda xilsiga waxaa kaloo la yidhaahdaa gogosha dhul guriga la dhigtana waa la yidhahdaa ayib marka nebigu sal lay slam baaca wuxuu iibiyey qadxan weel iyo wa xilsan ayuu iibiyey fii man cid buu ka iibiyey yaziidu beeca kordhinaya ciddii beeca ku daraya wuu ka iibiyey ayib rawa axmed baa wariya tirmidi xadiidka sanadkiisu waa daciif cilladiisuna waxa wey nin la yidhahda abubakrin alxanafi oo majhuula ku jira saas daraaddeed baa waxaa daciifinaya alimaamu albukhaari abulxasan bnu qataan sheekh albani sheekh shucayb iyo keyrkood baa daciifinaya waxaa kaloo xadiiska soo saaray ibn abi shayba diyaa fi lmukhtaara bukhaari fi taariikhi alkabiir ayay ku soo saareen xadiidku marka ma sugnay waa daciif hadduu sugnaan lahaa waxaa loo deliishan lahaa beeca loo yaqaano beecu lmusaayada oo beec calaniga ah annagana aan beeca naadada u naqaano Ah, oo badeecadaasi dadka dhex taalla oo la naadinayo yaa ku daray yaa ku daray ninka meesha ugu dambaysa gaadhana laga iibinayo xadiidku marka ma asixin mas'aladuna waa masale khilaafiya ma bannaan mise ma banaan culimmada badankood waxay qabaan iyo jumhuurtoodu inuu bannaan yahay waxayna u deliishanayaan nusuusta caamka ee beyca asalkiisa banaysa ah, yani waxa weeye waa xalla allaahu lbayca waa nooc beyca ka mida soo ma marka wax naskhaasoo diidayana ma jiro sidaas daraaddeed adiga naadada ka qayb gal haddaad qaadan karto hukunka marka waxay ka khaas ka yahay asagiiyo fallisaaddii maxay ku kalgedsan yihin isagiiyo najshigii muxuu ku kalgedsan yahay ya najshiga samaynaa soo marin ah. najshiga iyo beeca naadadu muxuu kala duwan yahay wuxuu ku kala duwan yahay najshiga marka uu ruuxu galayo ee la diiday waa markaadan iibsan rabin waayo beeca musaayadadana marka la ogol yahay waa markaad iibsan rabto maaha dadka ku qaaliye hadday macnuhu noqoto dadka ku qaaliye ood saa u gasho najshigii waay xaaraanta ahaa markaa haddaadse rabto inaad iibsato qiimahaad bandhigayso ee tartanka ku gelayso haddii wax ku dhaafan la waayo inaad ku qaadato ood badeecada raadinayso ood rabto haday tahay markaa sax way bannaan tahay haddaad saa ku qaadatona waa sax markaa marka bayculmusaayada inuu bannaan yahay waa madhabka jumhuurta wax dhiba ma laha walow xadiisku daciifba ha ahaa baabulbayci iibintiibuu baabu yahay bihayri ishhaadin markhaatigelin la'aanteed masaladanna waxaa lagaga hadlayaa baabkan wuxuu kaga hadlayaa qur-aanka kariimka alla wuxuu yidhi waashhiduu ida tabaayactum fi aayat lmudaayana suurat lbaqara akhirkeeda waashhiduu markhaati geliya oo markhaati u sameeya idaa tabaayactum markaad wax kala gadanaysaan sooma waa amar marka markaan wax kala gadanayno ma laasim baa inaan markhaati u samayno mase asaxayaa beec aan marhaati lahayn taasaa laga hadlaya ayb baab lbayci iibkii wuu baab u yahay biayri ishhaadin markhaatigelin la'aanteed can cimaarata bni khusayma ana cammahu adeerkii xadaahu waa u warramay wa kaana wuxuuna min asxaabi nabiy nebiga sal lay wasalam mxuu ahaayey saxaabadiisuu ka mid ah annahu isagu ibtaaca inuu iibsaday farasan faras buu iibsaday min acraabiyin acraabi buu ka iibsaday ayb fastatbacahu annahu nebigu waay annahu nebigu wuxuu warinayaa muxuu ahaayey adeerkii wuxuu warinayaa annahu nebigu ibtaaca inuu iibsaday farasan faras buu iibsaday min acraabiyin nin reebaadiya buu faras ka gatay fastatbacahu nabiyu nebigaa acraabigii wuxuu ka dalbaday inuu raaco marka faraskii la kala gatay buu inakeni raac lacagtii aan ku siiya ayb liyaqdiyahu si uu ugu gudo amana farasihi faraskiisa lacagtiisii ayb faraska lacagtiisii siuu u siiyo buu ihi inakeen kaale iraac acraabigii baa marka daba socda nebiguna waa hor socdaa sal l ayb faasraca nabiyu nebigu wuu dedejiyey sal lay waslam almashya socodkii buu dedejiyey waa la xaadsaday oo wuu degdegay wa abaa wuu daahay alacraabiyu kii reebaadiye ahaana yani socodkii muusan degdegina tartiib buu isaga socday waa luuday ayb fatafiqa marka nebigii iyo macnaha caraabigii waxoogaa way kala go'een maadaama nebiguna la xaadsanayo isaguna tartiib isaga socdo waxoogaa buu nebigu ka hormaray waase daba socdaa waxay gudagaleen marka rijaalun rag yactariduuna inay u banbaxaan alacraabiya ninkii acraabigaha inay dhexda uga baxaan ayb oo fa yusaawimuunahu ay kula gorgortamaan bilfarasi faraska kula gorgortamaan faraskaa faras fiican ah. marka ninkanoo faraska wata markii la arkay nebiguna uu xaggaa socdo raggan waxay u qaateen saxaabada inuu ninkan faraska iibinayo mana ay ogaen inuu nebigu ka iibsaday saas daraaddeed nin walba soo hortoo faraska haggadu isiid waa lala gorgortay marka laa yashcuruuna xaalaynan ogayn saxaabadaasi ana nabiyu nebigu sal ly slm ibtaacahu inuu ka gatay nebigu inuu ka gatayna ma ay oga fanaadaa markaasuu dhawaaqay ninkii caraabigaha markuu arkay dad fara badan oo faraskiisii raba oo dhinacyaha lagaga jiro naadaa waa dhawaaqay marka annabiya nebigu u dhawaaqay sal alay waslam faqaala wuxuu idhi in kunta haddaad tahay nin yahu mubtaacan mid iibsanaya haadal farasa faraskan fabtachu gadabu ah, yaani anugu kudaba socon maayo haddaad faraska iibsanayso lacagta isii waa ayb wailaa haddii kale soo maaha bictuhu waan gadanayaa haddaadan yani waxa wey lacagti i faraska waa iibsanaya dadkanaan ka gadanaya buui fa qaala nabiyu wuxuu yidhi sal ly slam xiina goortii samica uu maqlay nidaa alacraabiyi acraabiga dhawaaqiisa markuu maqlay ayuu nebigu sal lay slam wuxuu yidhi awalaysa miyuusan ahayn qad ibtactuhu midaan iibsaday minka adiga soo maana gadanin buu ku yidhi maxay ta waxaad heshiinay oon kaa iibiyey iibsaday oon lacagtii inaan ku siiyo u soconno soo saas mayna arrintu qaala alacraabiyu acraabigu wuxuu ihi laa maya buui maya igamana aadan gadanin maynana kala gadanin buui niyow dadka iibsanaya ma ka mid noqonaysa saasuu leeyahy muxuu ahaa lama yaqaan culamada qaarkood waxay leeyihi ninkuma munaafiqiintii qallafsanaaye nebiga ku adadkaa aadaabta darnaa buu ahaa qaarna waxay leeyiin war maya acraab buu iska ahaayo ninku xumaan kale ma qabine qalqallaydkiiyo adadaygii acraabta unbaa ku jiray ee dhib kale ma qabin ayb laakiin beenintan uu nebiga ku beeniyey igamaadan gadanin oo nebiga uu beenaalo ka dhigay baan wax sahlan ahayn saas man ayib qolo kaleo carabana saasoo kale ku dhacda oo qabiila qaala alcaraabi wuxuu yidhi laa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa bictuka kaama iibinin buuri waaba dhaartayba dhaarbuu baallaha gooy faqaala nabiyu nebigu wuxu uhi sal lay slam balaa iskaba dhaafe qad ibtactu waan iibsaday buuri ah, war maya waan kaa gatay warka joojiniyo fadafiqa wuxuu gudagelay alacraabiyu acraabigii yaquulu inuu yidhaahdo halumma keen shahiidan markhaati keen suu ku yidhi inaad iga iibsatay oon heshiinay oon kala gadannay adeer caddayn buhi markhaati u fiirso dhaqanka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caley ha nin oo reer oo le waxaad sheegaysa waxba kama jiro ya haddana maca dalik nebigu sal alla alay waslam sidii nin caadiyu ula doodahayaa sooma sidii nin caadiyu ula hadlayaayo ula doodahayaayo wahaakada macna marka yani wixii kula hadlaba kala tuur ma aha hadyigii nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh ariiqiisiina fa aqbala wuu qaabilay haa qaala khusaymatu marka meesha jooga saxaabadii meeshay joogaan ninkanina nebiga wuxuu ku yidhi markhaati keen caddayn inaan kala iibsannay faraska ayb qaala khusaymata marka khusaymatu khusayma wuxuu yidhi ana aniga ayaa ashhadu markhaati furi annaka aduu qad ibtactahu inaad ka iibsatay soo markhaati ma uu rabo anaa markhaati ka abuur fa aqbala nabiyu nebigu wuxuu ku jeesaday calaa khusaymata khusaymi ku jeesaday fa qaala markaasu wuxuu idhi bima tashhad oo sababteed ku markhaati furtay buu idhi maadan ahayne seed ku markhaati furtay inaan ka iibsaday u fiirso faqaala markaasaa wuxuu yidhi bitasdiiqika rumayntaada yaa rasuulallah rasuul ilaahayow aan hadalkaaga rumaystay baan ku markhaati furaya inaad rasuul ilaahay tahoodan been sheegayni taasaan ku markhaati furaya markhaatigaan furaya kaa isagaa ayb fajacala nebigu wuxuu yeelay sal lay slam shahaadata khusaymata khusayme markhaati furkiisa nebigu wuxuu ka dhigay shahaadata rajulayni laba nin markhaati furkoodoo kale somaart nasiibka waa la kale leeyahay meeshaasi ninkaasaa ka dhufsaday baasha ah. wixii intaa ka dambeeyoo dhan khusayma laba nin markhaatigood buu u dhigmay markhaatigiisa isagoo hal nin ah leanna nebigaasaa xukumay soo saas weeyaan yacni fiqigiisa u fiirsa fahamka meeshuu kala baxay maadaama rasuul ilaahay uu yahay qaطcan been ma sheegayo maadaama taa aad rumaysan tahay inuu acraabigu been sheegayaa iska cad marka halkaasuu markhaati furka geliyey nebiguna sal lay slam jaaizadaasuu siiyey rawa axmed baa wariya wanasaai wa abu daawuud xadiiku waa saxiix waxaa saxiixinaya xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albani iyo sheekh shucayb alarnaud intuba way saxiixinayaan waa xadiid sugan weye wuxuuna loo deliishanayaa beeca markhaatigelintiisu inuusan laasim ahayn aayadda qur'aankae tidhi wa ashhiduu idaa tabaayactum amarkeeduna inuusan amru wujuub ahayn ee amru istixbaab maxaa wujuubka ka sarfiyey ficilka nebigaa ka sarfiyey oo xadiisku wuxuu tilmaamayaa dee nebigu inuu acraabiga ka gatay faraska markay kala gadanayeenna uusan markhaati u samaynin soo saas maa ilan mar baa la isqabsaday marka ficilka nebigu uu sameeyey wuxuu ku tusayaa inay bannaan tahay amarka aayaduna wuxuu ku tusayaa inay sunno tahay marka inaad markhaati u samayso waa sunno laakiin laazim ma ah beeciina waa asaxayaa markhaati la'aan nikaaxana sidoo kale waa u tegi doona soo nikaaxa laftiisa lama dhihin markaad soo ceshanaysaan iyo markaad guursanaysaan markhaati u sameeya ma shartiba mise sharti maa ayadana meesheeda ku imaan doonta insha allahu tacala hada wabilahi towfiq wsala allahuma w ala nabiyina muxamed wala alihi w saxbi